ogaanay oo aan soo aragnay ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi waan soo aragnay kalaam oo sidaas inuu noqdo ficila dhacay faacila daba dhacay mafcuula ka dambeeya marmarna mafcuulku faacilka waa ka hormaraha waa soo aragnay mafcuul muqadam ah baabkan waxay tahay faacilkiyaa la xadfaya la sheegi maaba marka la xadfo ficilka qaabkii u shaqlanaa shaqalkiis waa la bedela si loo fahmo ficilkan faacilkiis inuu maqan yahay mafcuulkana siduu u shaqlanaa waa la bedelaa si loo fahmo ficilka faacilkiis inuu maqan yahay labadaba shaqalka waa laga bedela ficilkana qaabkii u shaqlanaa waa la bedela mafcuulkana qaabkii u shaqlanaa waa la bedela labadaba waa la bedela markaasoo kale marka waxaa la fahmaa ficilkan faacilkiisu waa maqan yahay waa la fahma waa wuxuu ku magacaabay ibnulaajiruun culamo badanna ay ku magacaabaan mafcuul ladii lam yusama faaciluhu mafcuul ladii ficilkii ficilkii mafcuulkiisa lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa ficil aan la magacaabin faacilkiisii mafcuulka uu qaadana ficilkaanu mafcuulu qaadana aacilna waa qaadan jiray ficilku aacilkiisi marka lama magacaabin haadaa midkaanu baabulmafcuuli mafcuulkii baabkiisi weeye aladii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu caamilhi wey ficilkiisa ama caamilkiisa mafcuulkiisi yaan ah, faacilkiisi yaan la magacaabin faacil mafcuulku ma laha mafcuulka laftirkiisu faacil ma qaato ee waxa faacilka qaadana waa caamilka ah, caamilka mafcuulka ku camal falaa wey caamilka marka faacilkiisi yaan la sheegin baabulmafcuuli haadaakanu baabulmafcuuli waa mafcuulkii baabkiisa alladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu caamilihi caamilkiisa ku camal falaa faacilkiisi yaan la magacaabin wa huwa mafcuulkaasu alsmu waa ism xaraf ma noqdo ficilna ma noqdo isimkaasoo almarfuucu la goday lama nasbiyo lamana jaro waa la rafciya alladii isimkaasoo lam yudkar aan la sheegin macawla jirkiisa faacilu faacilkii lalama sheegin mafcuulkaas faacilkii oo sameeyey ficilka mafcuulkan ku camal falaa ficilka mafcuulka ku camal falaa faacilkii sameeyey lama sheegin lama sheegin alladii isimkaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu isimka la jirkiisa faaciluhu ay faacilu caamilika caamilkiisa ama ficilkiisa faacilkiisa bay lama sheegin maalan fiiri markii hore wuxuu ahaa qadaca muxamadun amase qadaca maxmuudun algusna maxmuud ninka magaciisa la yidhaahdaa laantii waa gooy saasuu ahaa qaطaca maxmuudun fiiri qaطaca maxmuudun algusna uu ahaa qaطaca waa ficil maxmuudunna waa faacilkii algusnana waa mafcuulkii markaasoo kale mafcuulka waa la nasbiya faacilkana waa la goda faacilkiiyaa la xaadfay oo maxmuud ahaa markaasaa waa in shaqalkii ficilkii la bedelaa qudica waa la gooyey alguusnu laanti qofkii gooye lama yaqaan ama waa la yaqaana kasaa loo xadf qudica waa la gooyey algusnu laanti algusnu waa ism waana marfuuc waa la goday algusnu ficilka ku camal falaa algusnu oo ah qadaca qudica ah loo shaqlaahe qudicadaas faacilkiisii lama sheega aacilkiis waa maqan yahay maxmuud u aha waa la iska daayay udica alqusnu aa la leeyahay kaas wey marka in lagu magacaabo cibaaradaas oo ah mafcuul ladii lam yusama faaciluhu in badanoo mutaqadimiinta ka mid ah saasay ku magacaabi jireen laakiin ina maali asagu wuxuu ku magacaabaa naaibu faacil ma yihahda mafcuul ladii lam yusama faaciluhu ee wuxuu yidhaahdaa naaibu faacil tasmiyadiisaana ka wanaagsan tasmiyooyinka kale wa cibaaratu axsan min cibaarati hayri cibaaradiisii tacbiirkiisa ina maalig aa ka wanaagsan aa ka wanaagsan maxaa yeelay cibaaradan oo ah mafcuul ladii lam yusama faaciluhu xadkaasu jaamic maahan maanicna maahan jaamic waxaa la rabaa xadku inu noqdo an yakuuna jaamican liafraadi اlmaxduudi shayga la xadaynayo afraaddiisao dhan waa inuu kooban an yakuuna jaamican liafraadi اlmaxduudi kan la xadaynayo afraaddiisao dhan waa inuu koobaa kanu ma koobayo ma koobayo sababtoo ah faacilka marka la xadfo waxyaalaha naaibka ka noqda mafcuul keliya maha mafcuulaa ka naaib noqdo darafaa ka naaib noqdo masderaa ka naaib noqdo jarmajruura ka naaib noqdo waxyaalii ka naayib noqon jira hal midaa laga sheegay jaamic maaha waxaa la rabaa xadku inuu soo jamciyo afraadoo dhan fiiri mafcuula ka naayib noqod darafaa ka naayib noqod masdaraa ka naayib noqda jaaru majruura ka naayib noqda marka la xadfo faacilka waxyaalihii ka naayib noqon jiray marka la yidhaha mafcuul ladii lamisooma faacilu hal midaa laga sheegay mafcuula laga sheegay marka jaamic maahan qaaru ka teg maanicna maahan maxaa yeele xadka maxaa rabaa an yakuuna jaamican liafraadi lmaxduudi maanican min dukuuli ayrihi alay min dukuuli hayrihi ii waxaa la rabaa inuu noqdo mid diidayo maanica isaga qaydkiis inuu soo galo kii la xadhaynayay qaydkiis inuu soo galo waa inuu diido oo maanicu noqdo hadda fiiri ma diidayo qabo ma diidayo wax aan naib faacil ahayn aa magacan qaada kara oo ah mafcuul ladii lam yusama faacilu tusaale ficilka acdaaa laba mafcuulay qaadata waxaad dhihi kartaa acdaa camrun zaydan dirhaman fiiri acdaa camrun zaydan dirhaman acdaa camrun camar wuxuu siiyey zayda ninka zayd la yidhaah dirhaman acdaa oo ficilkii camruna waa faacilkeeda zaydan waa mafcuulu awelkeeda dirhamanna waa mafcuulu haanigii ficilkaas labada mafcuul qaadana waxaad ka xadaftaa waxaad ka xadaftaa faacilka oo camr ucdiya zaydun dirhaman labada mafcuul midka hore ka dhignaay faacil ucdiya zaydun dirhaman midka horaad ka dhige hadda marka iska da midka hore midka dambe oo ah dirhaman mafcuul soo maaha faacilkii caamilka ma laga magacaabo lama magacaabo ucdiya zaydun dirhaman hadda dirhamantaasu waa mafcuul ladii lam yusama faacilu waana nasbisanta maaa waa mafcuul aanigi marka xadkii maanic ma kama ana soo gelay lamada habinkan uu soo galo marka laakiin haddii la yidhaahdo naaibulfaacil wuxuu noqonaa man maanic jaamicu noqonaaho wax kasta oo faacil naaib ka noqdo waa naaib faacil haddii mafcuulu bihi ka naaib noqdo waa naaib faacil hadduu daraf ka naaib noqdo waa naaibu faacil hadduu masder ka naaib noqdo waa naaibu faacil hadduu jaarmajruur ka naaib noqdo waa naaib faacil wax kastoo ka naaib noqdo wey waa jaamic wax aan soo gelin lama arko waana maanic wax kale soo gela marka oo hadda markaan idhaahno uqdiya zaydun dirhaman dirhamantaasu soo gelin ilaa malfaacil iyagu maahane malfaacil ma laakiin xadka hore waa soo galay fiiri mana la rabin inuu soo galo marka xadka ina maaligaa muxuu yahay jaamican maanican xadkaasaa fiican baabulmafcuuli haadaa midkaanu baabulmafcuuli waa mafcuulkii baabkiisa اldي mfcuulka lam yusama aan la magacaabin faacilhu y faacilu caamilhi caamilkiisa aacilkiisa aan la magacaabin mafcuulku faacil ma le ee faacilka waxaa le caamilkiisa wa huwa mafcuulkaasu alismu waa sm ism almarfuucu la goday aladi ism lam yudkar aan la sheegin maxawla jirkiisa faacilu faacilu caamili maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxu uhi waaqulu waxaan leeyahay qad yakuunu kalaamu kalaamku inuu noqdaa la arkaa mualafan mid la yskaga keenay min ficlin wa faacilin wa mafcuulin bih waxaa dhici karta kalaamku inuu noqdo mid la yskaga soo dumo la yskaga keenay ficil iyo faacil iyo mafcuul bih ficil iyo faacil iyo mafcuul bih kalaamki waa kanaan naxw miaal qaaca maxmuudun maxmuuda wuxuu gooyey algusna laantii geedka laantiisa maxmuuda gooyey qaaca waa ficilkii maadiga maxmuudun waa faacilkii goynta sameeyey alqusna waa mafcuul bigii waa laamtii la gooyey icraabteeda adaa laga raba waa intaasaa wax lagu soo craabay maanta in kale lagu craaba maaha wa naxwu miaal kale xafida khaliilun khaliil wuu xifdiyey adarsi casharkii xafida waa ficil maadi ah khaliilun waa faacilkii oo xifdiga sameeyey adarsana waa mafcuul bihgii waa wixii la xifdiyey waa naxw haddana mudaaric bedel yaqdacu ibraahimu ibraahim waa goyna alqusna laamta yaqdacu waa ficil mudaarica ibraahimu waa faacilkii alqusnana waa mafcuulu bihigi wayaxfadu caliyun cali waa xifdina adarsa casharka yaxfadu waa ficilka mudaaric aha caliyunna waa faacilkii adarsana waa mafcuulu bihigii waqad yuxdifu ya-da god waqad yuxdifu inuu xadfaa la arkaa almutakalimu qofka hadla alfaacila faacilka min haada alkalaami kalaamkan xaggiisa uu ka xadfo oo wayaktafii uu ku kaaftoomo bidikri lficli ficilka la sheegidiisa iyo walmafcuuli mafcuulka la sheegidiisa waxaa dhici karta qofka hadlaa inuu faacilkiis ka xadfo oo uu ku kaaftoomo ficilkii iyo mafcuulkii kaliya inuu sheego saasaa dhici karta saasaa dhici karta saasaa dhici karta waqad yaxdifu inuu xadfaa la arkaa almutakalimu midkii hadlaya alfaacila faacilkii faacilkii iska xadfaa liqaradin min alaqraab danaha loo xadfaa waa badan yihiin ah, ilaa koob iyo toban danooda loo xadfaa mar ah, waa laga cabsa lama sheegi karo ah qof miskiina airi ah, aa askarigii tumay ama waa dhacay ir waa dhacay alaab sitay miskiinkii waa laga dhacay usiba almataacu askariga inta taagan alaabtii waa la dhacay hadaa tira askarigaana dhacayduna waa ku dila waa laga cabsaa lama sheegi karo maxaad leedahay waa laga cabsana marka waaa la leeyahay waxaa la leeyahay usiba almataacu alaabtii waa la dhacay alaabtaas la dhaci la iska qarina hadda waxba in la sheega la iska ifhaamin marna waxoogaa waa la liida mar waa la liida mar waa la weyneyna mar waa la iska ogyahay cilmiga loo xadfa khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuuray cidda wax abuurtay maa laga jaahili maya dad kale waa ogyihin muslimiinta bal gaaladaaba og in ilaahay wax abuuro keligiis soo ma jeedo marka waa la iska ogyahay saasaa loo xadfa hadda adugu dano badanaa midba mar loo xadfaa waqad yaxdifu inuu xadfaa la arkaa almutakalimu kii hadlaya alfaacila min haada kalaami kalaamkan uu ka xadfo oo wayaktafiya uu ku kaaftoomo bidikri ficli ficilka la sheegidiisa iyo walmafcuuli mafcuulka la sheegidiisa waxiina idin xaaladaas xaalada oo faacilka la xadfo waxiina idin xiina id yuxdifu lmutakalimu alfaacil xaaladda uu mutakalimka hadlaa faacilka xadfo yajibu waajib waxaa ku ah calayhi mutakalimka an yuqayira inuu bedelo suurata alficli ficilka suuraddiisa wa yuqayira uu bedelo suurata almafcuuli mafcuulka suuraddiisa ayda noqosha mar hadduu faacil ka xadfo qofka kalaamka carabiga ku hadlaa laba shaya waajib ku ah inuu bedelo suuradda ficilka inuu bedelo suuradda mafcuulka labadaba si loo garto isimka ficilka ka dambeeya inuusan ahayn faacil ee uu naaib ka yahay si loo garto isimka ficil ka dambe inuusan faacil ahayn maxaa waajib ku ah laba shay inuu bedelo ficilka suuraddiis waa inuu bedelo mafcuul bihigana suuraddiis waa inuu bedelo labadan inuu bedelaa waajib ku ah labadan inuu bedelo waajibay ku tahay wa xiina idin xiina id yuxdifu lmutakalimu lfaacila xaaladda uu xadfo mutakalimku faacilka yajibu calayhi waajib waxaa ku ah an yuqayira inuu bedelo suurat alficli ficilka suuradiisa wa yuqayira uu bedelo suurata mafcuuli mafcuulka suuradiisa ayda noqoshee amaa taqyiru suurati اficli ficilka bedelidi amaa taqyiru suurati اficli taqyiir ma inin dhiga mase tagayur u inin dhiga hal yaminusame laba yood laba yood saasaa eecan waa sida feecan amaa taqyiru suurati اficli ficilka suuradiisa la bedelidda la bedelaa fasayaati waa imaan doona alkalaamu hadal calayhi taqyiirkaas laga hadlo ficilka sida loo bedela waa soo socota qaabka loo bedelaa ficilka waa soo socotaa hadalka laga hadlaa wa amaa taqyiiru suurati lmafcuuli mafcuulka suuradiisa la bedelidda la bedelaa fa inahu mafcuulku bacda an kaana markuu ahaa ka gadaal mansuuban kula kordhigay yusayiru wuxuu ka dhigaa mutakalimku hu mafcuulka marfuucan mid la goday markii hore mansuubu ahaa marfuucu ka dhigaa iiri qaca maxmuudun algusna markuu faacilka xadfo algusna awal soo mansuub ma ahayn marfuuc inuu ka dhigaa laga rabaa wuxuu leeya qudica algusnu waajib sidaasaa ku ah waa inuu bedelo suuradda oo markii horeta mansuub u ahaaye marfuuc waa inuu ka dhigaa marfuucu ka dhigaa fainahu mutakalimka bacda an kaana mafcuulku markuu ahaa ka gadaal mansuuban mid la kor dhigay yusayiru wuxuu ka dhigaa mutakalimku hu mafcuulka marfuucan u ka dhigaa mansuub markuu ahaa jira kadib oo wuxuu ka dhigaa marfuuc ubica alhusmu awal muxuu ahaa jiray badaca maxmuudun alhusna wa yucdii mutakalimku wuxuu siinaya hi mafcuulkii wa yudiihi wa yucdii mutakalimk wuxuu siinaa hi mafcuul bihigii axkaam alfaacili faacilka axkaamtiisiiuba siina axkaam faacilku iska leeyaa jira axkaamu ah, iska leeya faacilku insha alla mutamimada noogu imaan doonta liaacil lifaacilin tiscun khudid takiira la yidhaah sagaal xugun iska leeyi sagaalkii xugun faraha ka saara mafcuulka sagaal xugun oo faacilku leeyahay uu mafcuul bihiga siina markii faacilkiis la xadf oo faacilkii caamilka la xadf marka wax ka miduu kuu sheegaa sagaalkii oo min wujuubi takiirihi in dib loo dhiga waajibnimadeeda ah dibdhigidiisa waajibnimadeeda in dib loo dhigaa waajiba ah, dib in loo dhigo a ah, faacilka ficilka kama hormari karo anagii soo marnay waajib waxaa ka ah caamilka inuu ka dambeeyo faacilku mafcuulka isaga waa la hormari kari marka uu naaib ka noqdo faacilka ma la hormari karo in dib loo dhigaa waajiba oo uu ficilka ka dambeeyo xukunkii faacilku qaadana awal in markii faacilka la sheegay mafcuulka ficilka waa ka hormari kari waa ka dabamari kare aacilkay ficilka dhexdooda waa geli kare kulli waa la samayn kare laakiin marka mafcuulku naaib ka noqdo faacilka xukunkii faacilku qaadana ficilka kama hormari karo waa waajib in laga dabamariyo ah, xukunkii faacilka muxuu yahay min wujuubi taakhiirihi in la dib dhigo inay waajib tahay can ficli ficilka dib looga dhigo in ficilka laga gadaal mariyo wey ficilka in laga gadaal mariya waajiba o horay waxaan u soo aragnay haddii faacilka ficilka sameeye muanaf yahay ficilka maxaa lala xariiri jiray taa u taaniis asaakina soo maaha mafcuulu biigu hadduu muanaf yahay marka uu naa'ibu faacil noqdo ficilka waa in lagu dara calaamu taaniis awel faacilka xukunkaa iska lahaa faacilka haddii uu muanaf yahay waajib waxaa aheed ficilka calaamu daro taa in lagu daro marka faacilka la xadfo oo mafcuulu bihigu naaib ka noqdo mafcuulu bihigu hadduu muanaf yahay ficilka in calaamutaniis ugu daro ir iyo wataniisi ficli ficilka in la dhadigeeyo lahu mafcuulkaas xaal u sugnaaday waa goorma in kaana hadduu mafcuulku yahay muanaa mafcuulku hadduu muanas yahay wa iyo wakayri daalika intaas kaliya maaha iyo wakayri daalika intaas kayrkeed oo min axkaami faacili aa la siina mafcuul bihiga intaana hadda la sheegay hadda xaaba la sheegay laba kaliyaa la sheegay soo maa ah, ficilka in laga daba mariyo inay waajib tahay ah, ficilka in laga gadaal mariyo inay waajib tahay iyo ficilka calaamatu tacniis in lagu daro hadduu mafcuulku mucanas yahay labadaas awal axkaamtii faacil ku qaadi jiray ka mid tahay intaas kaliya ma ahane intaas iyo inta kaloo faacil qaadan jiray mafcuulka la siina markuu naacibka noqdo faacilka wayusamaa waxaa lagu magacaabaa xiina idin xiina id xadafa almutakalim alfaacil mutakalimku marka uu xadfo faacilka waxaa lagu magacaabaa mafcuulka naaib alfaacili aa lagu magacaabaa wayusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa mafcuulka xiina idin xaaladaas naaib alfaacili naaib faacila awil mafcuul ladii lam yusama faacil yaa lagu magacaaba labadaa magaca mid la siina awil mafcuula alladii lam yusama faacilu laakiin labada magac kala fiican ah, labada magac kala fiican oo kaa fiican naaib faacil uu ku fiicnaado jaamic maanica weeye sax takyiiru lficli waxaa nidhi markaa mutakalimka uu xadfo faacilka waa in la bedelo ficilka suuraddiisa mafcuulkana suuraddiisa waa in la bedelo suuradda mafcuulka sida loo bedela waa soo ogaana suuradda ficilka sida loo bedelaan qaadayna waa kanaan taqyiiru lficli ficilka la bedelidiisa bacda xadfi lfaacili faacilka la xadfidiisa ka gadaa la bedelo ficilka sida suuraddiisa loo bedelaa marka faacilka la xadfo qaala maxamed muxyadin wuxuu yidhi qaala muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaajime wuxuu yidhi waa ibnu laajrumiye fain kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan ficil maadi ah duma awalu awalkiisaa la godaa wa kusira maa xarafna waa la hoos dhigaa qabla aakhiri aakhirkiisa hortiisa ku sugan iiri fain kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan ficil maadi ah duma awaluhu awalkiisaa la godaa wa kusira waana la dhigaa maa xaraf qabla aakhirihi aakirkiisa hortiisa ku sugnaaday waa la hoos dhiga waa la hoos dhiga marka fiiri qadaca maxmuudun algusna ka xada faacilka ficilka qadaca ahaa qadaca xarafka ugu horreeya god oo qaafka aakhirku waa qadaca waa caynka maxaa ka horeeya dada hoos dhiga yadana qaafkana god dadana hoos dhiga qudica algusnu udica lqusmu daraba maxay leedahay duriba kataba kutiba qatala qutila qara'a uri'a khalaas xarafka ugu horeeya god xarafka aakhirka ka horeeyana hoos dhig ah. akrama ukrima fiiri ah, akala ukila khalaas saas ku wad sidaas adiga iskaga wad wain kaana huwa ficilkii mudaarican hadduu yahayna duma awaluhu awalkiisa waa la godaa wa futixa waana la kordhigaa maa xarafka qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugan hadduu mudaaric yahay horta awalka waa la godaa maadigiyuu kala midi aakirka xarafka ka horeeyana waa la kordhiga waa la fadxina fadxa la saara qabla aakhir maadiga qabla aakhirkiisa oo la kasri may mudaarica iri yaqdacu maxmuudun algusna maxmuud xadaf yuqdacu dhe yuqdacu algusnu iri yadribu maxaa leedahay yudrabu yaqtulu maxaa leedahay yuqtalu yaktubu maxaa leedahay yuktabu yaqra'u maxaa leedahay yuqra'u awalkana ka god qablaaakirkana fadxasa wain kaana huwa ficilkii mudaarican hadduu yahay duma awalu yaalla goda awalkiisa wa futixa waana la kordhigaa maa xarafa qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugnaaday qaala maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay dakara musanifu wuxuu sheegay fii hadi alcibaaraat atakiiraati bedelidyaalka allatii taasoo taxduثu ku soo dirirayda fi lficli ficilka cinda xadfi faacili faacilkiisa la xadfidiisa agteeda iyo وsنaadii فicilka marka loo tiiriyo ilى mafcuul awal faacilka u tiirsanaa ficilku marka inta faacilkii la cadfo ficilka loo tiiriyo mafcuulka dakara muصanifu musanifku wuxuu ku sheegay fii hadi اcibaaraati tacbiiryaalkan atakyiraati bedelidyaalka allatii bedelidyaalka taxduثu ku soo dirine fi اficli ficilka cinda xadfi faacili faacilkiisa la xadfidiisa agteeda iyo وsناadin فicilka loo tiirintiisa ilى mafcuuli mafcuul loo tiiriyo وdalika تaqyiirkaasuna haabitu waa sugnaana أnhu شaaniye لأnhu شaaniye idaa kaana الفiclu ficilku hadduu yahay maadiyan duma waa la godaa awalu xarafka ugu horeeya wa kusira waana lahoos dhigaa alxarfu xarafka aladi xarafka qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugan taquulu waxaad leedahay qudica alqusmu laantii waa la gooyey icraab qudica ficlu maadin muqayaru siiqa wax kale ka bedeli mayso muqayaru siiqa intaasaan ku daray qudica ficlu maad qadaca ficlu maadin mabnin cala fatxi soo iskama ahayn qudica ficlu maadin muqayaru siiqa mabnin cala alfatxi laa maxal lahu min alicraab tiiri saasaan leehay alqusmu naa'ib faacil faacil meeshan ka dhihi lahayn wax kale ku darmay alغusl naaib faacil marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiraةn fi akhiri intaasaan lena waa xufida waa la xifdiyey adersu xufida fiiri sida loo shaqlaa maxaan leenahay xufida ficlu maadin muqayar siik mabniy cal fatxi la maxal min اcraab adersu naaib faacil marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiraةn fi akhiri wain kaana ficlu ficilku hadduu yahay mudaarican duma waa la goda awalu xarafka ugu horeeya wa futixa waana la kordhigaa alxarfu xarafka aladii xarafka qabla aakhiri aakhirkiisa hortiisa ku sugan fataqulu waxaad leedahay yuqdacu waa la goynaa alguslu laanta yuqdacu hal xarafaan ku darayna hal kelimaan ku darayna exraabkeeda waxaan leenahay yuqdacu ficlu mudaaric muqayir siiqa bis wax kale ku dari mayno yuqdacu ficlu mudaaric muqayiru marfuucu litajarudi min anaasib waljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri algusnu naaibu faacil marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wa yuxfadu waa la xifdina adarsu yuxfadu ficlu mudaaric muqayaru siiqa مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الدرس نائب فاعل يحفظ مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أقسام النائب الفاعل نائب فاعل أقسامتيس waa aqsaamtiisa faacilka waxba kale maa faacilku daahir iyo mudmar soo ma ahayn waa labadii labadii wa aqsaamu naaib ilfaacil naaifaacil aqsaamtiisa haada maxaluhaa qaala wuxuu uhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud wa huwa naa'ibu faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkood ayuu ahaaday daahirin mid daahir u ahaaday iyo wa mudmarin fadaahiru daahirkii naxwu qawlika waa hadalkaagoo kale oo aad ku qawsho duriba zaydun zayd waa la garaacay wa yudrabu zaydun zayd waa la garaaca wa ukrima camrun camaraa la karaameeyey wa yukramu camrun camar waa la karaamayna qaala wuxuu yidhi wa huwa naaib faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday daahir inuu ahday mid daahira iyo wa mudmarin fa daahiru naxwu qawlika duriba zaydun icraab duriba ficlu maadin muqayaru siiqa mabnin cala fatxi laa maxala la min icraab zaydu naaibu faacil marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wayuطrabu zaydu wayuطrabu alwaaw xarfatu yuطrabu ficlu mudaaric muqayaru siiqa مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره زيد ما الفاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وأكرم عمرو عمر الكرامي وأكرم الواو حرف عطف أكرم فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب عمرو نائب فاعل أكرم مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره alwaaw faariqat bayna camri wa cumara fii xaalatay rafci wاljari ama fii xaalati naصbi fala ltibaasa baynahuma wa yukramu camrun camra la karamayna alwaaw xarfu cadfin yukramu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuuc litajarudi min anaasib wاljazim wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri camru naaibu faacil yukrim مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة الفاقد الواو فارقة بين عمر وعمر ظاهر وكاسة والمطمر مطمر كإثنى عشر لبي وطنوي لبي وطنوي كما قال الله قيدنا صدح اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب وانتي وحكى لما والمطمر مطمر كإثنى عشر لبي وطنوي wadalika misaalki naxwi qawlika waa hadalkaaga oo kale adiga shaqalkii la bedel labiyo tobankii faacil adsada soo qaadatay shaqalka ficilka bedel waxaad tidhaahdaa duribtu anaa lay garaa anaa lay tumay ah duribtu anaa lay tumay anaa lay garaacay wey duribtu markaad exraabaydana inti kelimadiyad ku daree durib ficlu maadin muqayar siiqa mabniin calaa sukuuni litisali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxalla min alraab wtaa damiiru mutasilu mabniyu calaa dami fi maali rafcin naaibu faacil meeshaad faacil ka dhahday naaibu faacil wax kale haka bedelin saas ku wad adiga mase kulligii carabka lagu masharata maya sax ma goormaa maskaxdaada shaqayna haddii wax walba lagu meeyi oona maskaxdaada ta shaqayno adiga hikaada macalinka qur-aanka markugu dhigaayo afariyo tobanka boqolkuna ku hikaadiye maya markii dhowr maalin lagu dhigaayo adoonba waxa dhici karta xisi dhigan ikaadii waa u dilacday ilmiga ee adigu ma kuu dilacday arab xaabta inay dilacda la rabo inay kuu dilaacdo saas wey waa ka fududba hikaadii raabka maskaxdaada ka shaqaysi wa duribnaa alwaaw xarfacatin duribnaa durib ficlu maadin muqayaru siiqa mabniin cala sukuni litisaali bidamiir rafci mutaxarik la maxalala min icraab naa damiir muttasil mabniin cala sukuni fi macali rafcin naaibu faacil keliya intaas adigu iidhe saasaad ku wadi wa duribta niyo adaa lagu garaacay wa waduribti gabaryah adaa lagu tumay waduribtumaa labadiinaana laydin tumay wa duribtum raggiinaan badan weya waxaa la garaacay wa waduribtuna dumarkiinaan badan waa la garaacay wa waduriba huwa ninkii maqnaayaa la garaacay duriba hiye gabadhiyaa la garaacay duriba labadii maqnaayana la garaacay duribataana waa la dhihi karaa markay muanas yihiin waduribuu raggii badnaayoo maqnaayena la garaacay waduribna dumarkii badnaaya la garaacay maxamed muxyidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaquulu waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsama naa'ibufaacili kamaa sidii inqasama u qaybsama alfaacilu sidii faacil uqaybsama u qaybsama ilaa daahiri daahir u qaybsamayo wa mudmarin wlmudmaru wuxuu sii qaybsamaa ilaa muttasilin wa munfasilin iiriya faacilka damiirkaa shala meequu qaybsamay muttasil labiyo toban ah iyo labiyo toban munfasila soo maahan sidiiu naa'ifaacilkule noqona hadda meeshaan xaan ku qaadanay laba iyo toban ay faacil oo damiir oo muttasil ah marka munfasilkii haddeera la iska loo kala tegi ma maskaxdiina haday shaqaynayso wax yar iisu aan halkaan casharka ka dhameeyo maba loo kala dhaqaaqay haddaba la isku imtixaana maskaxdeena shaqaynayna kala wayna ogaan iyo dhagax inay tahay iska fadhido maskax kulul iyo maskax qabow aa la yidhi qofka hadduu maskaxdiisa aysan shaqaynay waxaa la idhahdaa waa baaridu dihni maskaxdiisa baraf ah qofna waxaa la ihahdaa mutawaqidu dihn maskaxdiis waa holce baray bixina ah, marka waa inan ardada ballamaanta la fiiriyo wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yanqasimu naa'iblfaacilu waa qaybsamaa kaman qasama alfaacilu sidii faacil u qaybsama ilaa daahirin waa mudmarin walmudmaruna ilaa muttasilin waa munfasilin u qaybsamaa wa anwaacu kuli qismin qismi kasta muttasilka iyo munfasilka qismi kasta oo min adamiiri ka mida itna cashara labiiyo toban wey naani lilmutakalimi usugnaadeen wa kamsatuna lilmukhaabi usugnaadeen wa kamsatuna lilqaabi usugnaadeen waqad dakarnaa waa soo sheegnay tafsiila daalika arrinkaas kale saalidiisa kullahu dhammaantiis fii baabi lfaacil falaa xaajata binaa wax baahiya nooguma sugna ilaa takraarihi lagu soo celintiisa hunaa halkaa lagu soo celiyey marka fiiriya faacilkii markii uu ahaa labiyo toban oo damiir munfasila ah wuxuu ka haye arday aan gafinoo naaib faacil ka wada dhigaan rabaa haye haye bal axmed aan ku fiirina haye maa daraba ilaa ana naaib faacil u bedele labiiy tobanka isla marsii gorg mhm. haye haye haye ka faa'idayso mhm. mhm. صح iska leexo haya ka faa'iidayso jooj ما ضرب إلا هو ما ضرب إلا هي Eh? Eh? Eh? allah yubarik fiikum dhammaantiin allah idin barakeeyo waa dadaasheen maskaxdan waa shaqeyna alxamdulilah wallahu subxaana wa tacala alam sala allah ala nabiyina maha